alxamdu للh نxمdه ونsتaعiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللahi min شhروuر أنفuسina وmin سيئaaتi أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إilا الlه وaxdah la شharيika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اللهuma صل عlى محamd وعlى آله وأصxaabihi وman tabcahm bإxsaan ilى ywm الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay xuruuf اljar xuruufta xuruufulkhafdiga la ydhaha ba'daan soo gaarnay ba'du waxay faa'iideydaa tacdiya jaclu اlficli mutacadiyan ficilkay waxay ka dhigee ficil mutacadi ah ficil mutacadi ah ayay ka dhigaydaa ficilka sida dahaballaahu alla waa tagsiiyey binuurihim nuurkoodii alla waa tagsiiyey ficilkii marka macnihiisii waxay ka dhigaydaa ixdaaf sida ficil mucadaaho caadigahay ka dhigaydaa xuruufta kale oo xurufuljarka oo afcaashu ku tacadido way ka duwan tahay ficilka sidaas darteeda markay ka dabamarto sidii ficil mucadaaha laga dhiga ee ficil qaasira ama laazima laga dhigi ma dahaballaahu alla waa tagsiiyey alaleey binuurihim waxay la mid tahay adhab allaahu ilaahay wuu tegsiiyey nuurahum ayadoo la yidhi macnaha labaad ilsaaqay faa'iidaydaa macnahaasuna weligeed ma faaruqaa la yidhi saas darteedu iskaga gaabsaday siiba weye oo macnahan horoo tacadigaa maba sheeginba waxaa leedaha marartu bizaydinaan soo maray iltasaqa muruurii bimakaanin yaqrubu minhu wey anigaa socodkaygii iyo maridaydiyaa ku dhegay makaan ku dhoweey macnaha saddexaad baadu waxay faa'iidaydaa isticaana waxaana lagu yaqaan baada isticaanada faa'iidayda waxay gashaa aaladda ficilka lagu samaynayo aaladda ficilka lagu samaynayay gashaa waxaad leedahay katabtu waan qoray bilqalami qalamkiiyaan ku qoray hadda waxa aad wax ku samaydo qoraalka aad ku samaydo waa qalamka baadaasaa la yidhaahdaa isticaanay tuse waxaa lahahdaa qadactu shaygii waa gooyey bisikini mididiyaan ku gooye bisikini marka aaladda oo ficilka lagu samaynaayo ba'da gasha ba'daasaa waxaa la yidhaha isticaanay tustaa macnaha afraad towkiid weeye waa zaa'idada ba'da la yidhaha markaysan qur-aanka ku jirin ta'kiiday faa'iidaydaa wa kafaa bilaahi shahiidan fiir haddeer allahdu waa faacilkii kafaa kafaadan waxaa lagu yaqaan mar laba mafcuulay qaadane marna hal mafcuulay qaadeen waxaan rabaa faacil kaley qaadeen weliba faacilkana baa lagu jara kafaada saasaa lagu yaqaan mar laba mafcuulay qaadane wa kafa allaahu lmu'miniina alqitaala almu'miniina mafcuul awal alqitaala mafcuul haani laba mafcuulay qaatay kafa tana fiiri wa kafaa bilaahi allah ku filan shahiidan maqaati faacilay qaatay faacilkiina weliba ba'daasaa lagu jiray wkafaa bilaahi wakafallaahu wey ah, ilaahay baa ku filan shahiidan mijeedki shahiid xagga markhaatiga markhaati ilaahay baa ku filan oo soomaaliya waxay idhahdeen marag rabbi ka weyn iyo muquuno geel ka weyn midna ma jirto ayagu baabuur hadde ma lahayn iyo guryo geelay lahaayeen iyo ari iyo lo haddii la yidhaha waxa la bixiye marka yaa u weyn geela u weyn qofkii hal soo qabtay wax hadde ka weyn u bixi lahaa ma jiro marag rabbi ka weyn ma jirto muquuno muquunada waa xoolaha inta dhexaadda inaad neef ka soo qabatood bixido muquuno geel ka weynna ma jirto ile hmm. wakafa allaahu meesha la dhihi laha wakafaa bilaahi aa la yidhi ba'daasaa la geliye qur-aanka marka zaa'id lama yidhahdo maxaa la yidhaha tawkiid ama sila labada magac baa la yidhaha marka faacilka kafaa aaday u gashaa waxay kaloo gashaa mubtadaha idaaf jaa ka dambeeyana waa gashaa ah, waa ay gashaa waxay leedahay kharajtu waan baxay faydaa isla markiiba bihi ninkii sayidaha qaaimu waa taagan yahay faydaa isla markiiba bihi waa mubtada hadda bihidaas idaafu jaa mubtadaha ka dambeeya qiyaasa iskaga gashaa ku badan tahay ah, waa ku badan tahay waxay kaloo gashaa waxay kaloo gashaa kayfa mubtadaha ka dambeeya waxaa leedahay kayfa bika ay kayfa anta wey kayfa bika hadda bikadu waa mubtade kayfa anta uu ahaa waxay kaloo gashaa baadaas oo zaa'idada khabarka la anfiyey maa kuntu ma aanan ahayn biqaa'imin mid taagan maa kuntu biqaa'imin walastu binaa'imin hadde qaa'imin waa khabarkii kaana naa'imin waa khabarkii laysa waxay kaleeto ay weliba laasimtaa tacajubka oo afcil ku socda faacilkiisa asmic bihim ahlunaarku maqal badana waa yaabe wa absir arag badana maalinka qiyaamaha dadka adduunka xaqa arki waayey oo dhagaha la'aa sumun bukmun cumyun ahaa aakhira dhega badanaa war xaq miya bacigu haa waa xaq ay leeyihi waa maqli weyne iyo lama arko haddana adduunkii waa kuwaasoo lagu kari la'ya war aakhiro dhega badanaa maraan maqalku waxba u taraynay maqal fiican yeelanayo hmm, oo dhaga fududaanaya asmic bihim hadda himtaas waa faacilka asmic marka saddexdaas afartaas macnaan uga gaabsannay oo kawaakibku sheegay ba'da walaamu laamti weeye laamtii balaayadana ilaa sideed macno wuu sheegay macnaha ugu horeeya waa milki iyo lahaansho lilaah alla keligiis waxaa u sugnaaday maa shay fi samaawaat ciraryaalka ku sugan iyo wamaa shay fi lardi ku sugan macnaha labaad waa ikhtisaas ama shibhu lmilki aljannatu lilmuminiina ir jannada muminiinta iskale iyagaa milkiye maal iyagaa khaas ay u tahay wey wasuraju koorihi lilfarasay u sugnaadeen hadda faras miyaa wax milkiya maya isaga unbaa la saaraa wey isagaa la saaraa fiiri isagaa la saaraa waxay leedaha albaabu lilbeyt albaabkaanu gurigu u sugnaaday guriga miyaa wax milkiya maya isagaa khaas la ah weye albaab lagu xidhaa macnaha saddexaad waa istixqaaq mudasho weeye istixqaaq wa taqacu bayna macnan wa daatin waxaa lagu yaqaana halen macno iyo waxay u dhaxaydaa daato alxamdu lilaah alxamdu ammaan wanaagsan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay lilahi laamta ku jirta weeye alla mudan wey walilkaafiriina annaar gaalo waxay iska leeyihiin naar gaalada mayagaa iska le naarta milkiyey maya waa mudan yihiin wey waa mudan yihiin macaanidaas marka waa isku dhowdhowdahay oo ah milkiga ikhtisaaska iyo istixqaaqa macnaha afraad waa tacliil waa macnahay ugu badantay ka mid tah khalaqa ilaah waa abuuray lakum liajlikum idinka daraaddin wey dartiinuba ilaahay u abuuray lakum liajlikum waxaa ka mid ah macaanida ay faa'iidada laamtu libayaani اlxikma macnaha shanaad libayaani اlxikma xikmadda in la caddeeyo wamaa khalaqtu اljina walinsa jin iyo insi uma abuurin ilaa liyacbuduuni aniga inay icaabudaan xikmaddaasaan u abuuray xikmaddaasaan u abuuray macnaha lixaad lintihaa ilqaaya macnihii ilaadu tusi jirtay macnihii ilaadu tusi jirtay oo intihaa intihaaulqaayada waa tustaa laamtu waxay leedahay kullu dhammaan yajri waa soconaa liajalin ilaa ajalin intii laga gaaro muddo marka ilaadii la macnota markaas waana badan tahay macnahaas inay ku timaado laamtu eey ilaa ajalin macnaha toddobaad waa isticlaa kor noqosho yakhiruuna way dhacayaan markay aayaadka maqlaan liladqaani cala aladqaani laftaas garkay u dhacayana waa sujuudayaan liladqaani cala aladqaan wa in asaatum xumaan haddaad samaydaan falahaa facalayhaa nafta korkeedu ahaade xumaan haddaad samaydaan falahaa facalayhaa nafta korkeeda xumaantaas jazaheedu ahaana macnaha sideedaad waa darfiya laa yujaliihaa saacadda qiyaamaha uma muujiyo liwaqtihaa fii waqtihaa ilaa huwa alle maahan cid kaloo muuji kartaa ma jirto laa yujaliihaa saacadda qiyaamaha ma muujiyo mana sheegi karo laa malakun muqarabun walaa nebiyun mursalun ee ambiyada waxaa u fadli badan iyo rususha basharka nebi moxamed salى اllahu alيه wasalam kuwa rususha malkigana malkuljibriil labadooda haddaysan ogeyn makhluuq ka dambeeya ogaa kara ma jiro muxuuna ku yidhi malkuljibriil markii uu nabig waxaan rabaa nabigu muxuu yidhi markuu malkuljibriil weydiiyey akbirnii can isaaca markuu yidhi muxuu nabigu ku jawaabay malmas-uulu canha bicla min asaa'il aniga iyo adugu isku midaan ka nahay midkeenna garanma xaafid ibnu kaiir fiiri markuu fasira qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi اlgayb ila allah aniga iyo adiga garaan inaanaan garaynan isku midkana qaaraa bedeleen macnihii oo yidhaahdeen macnaheedu waxay tahay mal mas-uulu canha biaclam minas maxaad iga weydiin ani adugo isla naqaanay inaa lilahi inaa lilaahi wa inaa ilayk bal banu aadanka fiiri qaabdaradiisa ah, maya waxa weyan adiga iyo aniga waxaan iskaga mid ka nahay inaanaan garayn wey marka rasuulkii ugu fadliga badnaa malaa'igta oo jibriil ah iyo rasuulkii ugu fadl badnaa rususha bashariga oo nebi moxameda sala allahu calayh wasalam hadday isku midka yihiin inaysan garayn saacad qiyaame macnaheedu waa maxee ilaah cid aan ahayn ma oga ah, yasaluunaka anyasaluunaka can isaaca marka dhammaan qur-aanka meeshay ku soo aroortoo dhan waxa weeyaan xasriyaa lagu sameeya xasriyaa lagu sameeya cid aan alla ahayn inaysan ogeyn ah, cid aan allah inaysan ogeyn marka laa yujaliihaa saacadda qiyaamaha ma muujin karo wakti hebelay dhece hadda maaloodnina ilahaa hadda meeqaan ku jirnaa taariikhda taarikh gaalaadka midda xunta milaadiga laba kun iyo laba kun labaatan iyo lixday dhacayda mid had maalood gule or iska xerxertuu leeyahy laba kun iyo lixda waa gebageba adduun ya labaatan iyo lixda laba kun labaatan iyo lixda u leeyahy waa meeqa sana anoo dhima alaa qawli haddii lagu so alaa qawli waa wey marka cid oguma jirto xaqiiqadu waxay tahay sidaas alla sheegaya laa yujaliihaa saacadda qiyaama ma muuji karo ma soo daahiri karo liwaqtihaa fii waqtihaa ilaa huwa alla maahan cid kale maya cid kaloo muuji kartaa ma jirto marka liwaqtihaa fii waqtihaa wey waa bimacnaa markaa sideedaasu ayadana u sheegay walkaaf kaafti weeye walkaafi aad leedaha hadde ogow walkaafi aad leedaha oo halkay ku cadfan tahay falmaqfudu bilxarfi huwa maa yukfadu bimin ayay ku cadfan kaafta markaa ayana wuxuu u sheegay saddex macno macnaha ugu horeeya waa tashbiih waa tashbiih waxay leedahay zaydun kalqamari wa ukhtuhu ka shamsi zayd asagu dayaxu la mid yahay walaashiis waa ka caddoo qoraxday la midta macnaha labaadna waa tacliil tacliil kamaa sidii arsalnaa aan ugu dirnay kamaa sidii arsalnaa aan u dirnay fiikum dhexdiinna rasuulan kamaa arsalnaa sidaan u dirnay fiikum idinka dhexdiinna rasuulan kaaftaas wuxuu leeyahay waxay tusee tacliil laakiin samiin اlxalabi shiiqa la yidhaah kitaab qur-aanka icraaba kitaabka ugu ballaaran uguna muctamadsan waa kitaabka la idhahda adduru اlmasuun fii cilmi kitaabi اlmaknuum adduru almasuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun samiin اlxalabi nin la yidhaha iska leh markuu kaaftaan ka hadlaa wuxuu leeyahay fiihi qowlaan adharuhumaa anaha litashbiih kaafta laba qowlaa ku jirta laakiin qowlka caannimada badan tashbiihay tuse kaaftaan saasuu leeyahay marka waxaa la idhaha adduru almasuun al iyo miim iyo sood iyo waaw iyo nuun adduru lmansuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun samiin اlxalabi toban mujall kolleyba mar waa lagu daabacay dabco iska tacbaan ah oo aan muxaqaqo ahayn marka kaaftan asagu tacliilu u sheegay waana noqon kartaa laakiin macnaha caddaanta badan waa tashbiih iyo wa qowlihi tacaalaa wey waa ya annahu linahu laa yuflixu ma liibaana alkaafiruuna gaalo waa tana midda tacliilka wey yab waa yaabana wey bimacnaa acjab wey waa ismu ficil bimacnaa ajabu ismu ficil mudaaric wey waa waa yaabaahe kaannahu linahu arrinku wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruun gaal ilaa gaal ma liibaano ah, qaaruunba hadduu liibaani diiday qaaruun yaa ka xoolo badnaa ah, furayaalkiyaa waxaa qaadaa koo xoog badan soo ma jeedid gaalkii sidaasaa ma liibaanin isagoo faajeertamaayo soo labistay aciidulaq ilaa iyo hadda waa sii laqe ilaa qiyaame laga gaaro maalin walba qurju hal maray laqe hoosay usii wadaa haddii marka kaasu liibaani diiday gaal kale ma liibaana maya mid fakri iyo gaalnimo iskugu darsadeen ka war marka waa noocaase gaalma liibaano wey kaanahu kaaftaas wey midda tusayda tacliilka macnaha saddexaad waa ta'kiid waa zaa'idada qur-aankana ta'kiida la ydhaha masila laysa ka milihi shaycu kaabtaas waxaa la leeyahay ta'kiid wey haddaad tidhaa tashbiihay tuse macno kataraa ka imaana sababtoo ah haddaad tidhaa kaabtu tashbiihay tuse maxay noqonaa macnuhu laysa ka milihi allah midka lamidkaa midkaas mid lamiduhu ma jiro maxaad sugtay mid ilaahay lamida horta aad sugtay kadib aad midkaas waxaad ka anfiday cid lamida waa gaalnimaa miyaa dhiman markaas waa eber waa laysa ka milihi laba dariiqa la maraa miliga bimacnaa صifa in laga dhigo laysa ka mili ilaahay sifadiisoo kale shay un shayna maaha marka tashbiihaad ka dhigtay asalkii yar ku timi markaas haddaad miliga sifa ka dhigto macnaha kaletana waa macnahan uu maray culummaduna ay u badan yihiin in la yidhahdo kaaftu waa iska tawkiid waxba macnaho khaasa tusi mee markaas maxay noqon laysa shay un shay ma ahan milahu alloo kale Ah, laysa shay-un shay ma ahan milahu alloo kale war shay alla lamida miyaa jira maya laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalih ilaahi waynaa meelna axad ka shabaha ma jiro makhluuq ilaah shabaha ma jiro allah waxa weeyaan waa khaaliq makhluuquna waa addoommo uu asagu abuurtay marka daatadiisa wax shabaha male afcaasha uu sameey afcaal lamida wax samayn kara male sifaadda uu iska leeyahayna axad ayadoo kale lahuma jiro laysa ka milihi laysa milahu alloo kale shay-un shay ma ahan marka kaaftaa silaa la yska leeyahay silo ayaa la leeyahay a saddexda macnuu ku gaabsada waxa weeyaan waa tashbiih iyo tacliil iyo tawkiid wa xataa xataada xataa hal macnuuba u sheegayba xataa oo jaraa hal macno u sheegay macnahaas waxa way lintihaa ilgaaye ama makaan ha ahaado ama zamaan ha ahaado ah, lintihaa ilgaaye asagoo makaaniya akeltu sanakata malaydiyaan cunay kalluunkiyaan cunay xataa ra'sihaa ilaa madaxeedii waa laqay oo fahmo badanaaba laga helaalin madaxa marka madaxii waa laqay xataa ra'si fiiri xataa ra'si ma marka waa makaankii ugu dambeyey soo maaha zamani ah iyadoo ah makaan ahaan isagiiya boos kulligiis moogta kalluunkii waa hal meel hal makaan wey marka meeshii ugu dambeydaa la teg zamani isagoo ahna hiya laylatulqadrigii salaamun waa nabadgelyo xataa maطlac اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro fajarka haduu dhasho laylatulqadri waa dhamaaday waqtigiisa laakiin wuxuu ku yidhi ogow majruurka ay jaraydo shayga ka horeeya hadduu yahay shay ajzaale waajib waxa ah waxa ay jartay aakirka inuu noqdo sida misaalka hore akaltu samakata waxa ka horeeya kalluunku ajzaa u leeyahy gacan iyo madax iyo lug iyo u leeyahy juska ugu dambeeya waa inuu noqdo ra'sigii weyn hadduusan lahayn haddii kale oo usan juska ugu dambeeya ahaynna waajib waxaa ah shay la xidhiidha inuu yahay sida miaalka dambe habeenku ajzau leey saacaduu leey saacaduu leey hadda fiiri hiya layladii salaamun waa nabadgeliyo xataada maxaa ka horeeya laylatulqadriya ka horeyda layladuna ajzaay leedahay saacado maxay jirtay marka layladii juz ka mida ma jarine shay la xidhiidha laylada iyo fajriga miyaa wax udhexeeyaa jiraan wax udhexeeya lama arko walow hal ilbirsi alla ka dhigay marka shay la xidhiiray jirtay layladii oo ah maطlacilfajr fajarka dhalashadiisa marka shayga ka horeeya hadduu ajzaa leeyahay labaa mid la rabaa shaygaas aakirkiisa inay jirto iyo inay jirto shay aakirka la xidhiira labada mid waa inay jirto ayadoo aakirkii jirtay akaltu samakata xataa ra'siha ayadoo aakirkii shay la xidhiira jirtay xataa maطlaci اlfajr faa'iido usuulu fiqiga looga hadlo uu halkan kugu tadawucay naxwo maahan laakiin waa iskaa kaa sadaqaysta wuxuu ku yidhi haayay faa'iidayda xataa ilaana waxaan ku soo aragnay haayay faa'iidayda labadoodu waxbay ku kala duwan yihiin marka sida khaaribkaa qariina haddii la helo ka duwan qariina haddii la helo qariinadaa la raaca ilaada waxa ka dambeeya waxa ka horeeya xukunkooda ma ku jiraan xataada waxa ka dambeeya ah, oo kaayadaahu muqayaha ma ku jirtaa shayga kaayada loo samayna wuxuu ku yidhi qariina haddii la hao qariinaa la raaca iska da laakiin marka qariino la waayo asal waxaa ah xataada waxa ka dambeeya waxa ka horeeya xukunkeedu soo gela ilaadana waxa ka dambeeya waxa ka horeeya xukunkeedu soo gelima saasaa asala haddii qariino la helo qariinada la raacayada oo waxa weeyaan marka gabal qariina la helay sida Eh, ya ayuha اladiina amنuu ida qumtum ilى الصلاaةi faqsiluu wujuhakum weydiyakum ilى اmaraفiqi wmsaxuu ilى اmaraidan mara ilى اlmaraiqdan wey faqsiluu wujuhakum waydiyakum ilى اlmarafiqi luqadu waxay keenayday inaan xusulladaanu ku jirin maydhista laakiin xadiis saxa la helay صaxiix oo sheegaya inuu xusulladu ku jiraan markaasaa ilaadii culummadii maxay ku kalafteen inay ku fasiraan maca oo yihahdaan maca almaraafiqi fiiri cayloqarina la hayaa xadiisa la haya in xusulladu ku jiraan qaybta la mayray laakiin luq ahaan asaalatan keeni may ilaa waxa ka dambeeya waxa ka horeeya xukunkooda kuma jiraan sida qaalibka waa goorma cinda cadami اlqariina haddii qariino la helo ayadaa la raacay xataana waa cagsi waxa ka dambeeya waxa ka horeeya ku xugun yahay haddaan qariino la helin ka saarta halkaasuu uga gudbay xataa halkaas macnuu u sheegay wawdi walwaawi wowda macnaheedu waa qasam wالnajmi idaa hawa wاlmursalaati curfa waxa weya dadkii qur-aanka gogosan jiray oo qaybba meel ku aadi jiray suuradahan wowda ku bilowda maxay dhihi jireen walwaltira wadaadkan qaraabo aqoon ma yaqaano wadaadka laakiin ragga oo qaraabo yaqaano walwaltiradu saynta iska soo qabana waa u tirsan yihin aniga hadda iga kala lume ayaga waa u tirsan yihin qur-aanka inta suuro oo wow ku bilaabatay waa yaqaan wowdaas waa u tirsan yihin wasaafaad miyay ka bilaabataa saas ah, inay heedan u malaynaa dee wakti hore ay ugu dambeeyey marka waa la tiri jir inta wow qasama ka bilaabataa la raba wow qasama ah, ya toban iyo toddoba oo kuwa gabya xataa gabayadooday ku jirtaa oo xataa wadaadadii waa ka gudubta arrintii ah, kuwa gabya xataa waa xifdiyan gabayaday ku daran soomaaliga oo halkaasa m toban iyo toddoba inay saas eedba saasaan rajaynao mid gabyaayaho kusoo daray toddobiyo tobanka welwal tiro isagoo marka <laughs> wowdaas waa qasam waa dhaar waa dhaar waa dhaar laakiin faa'iida muhiimu kuu sheego wuxuu ku yidhi wowdu qasamkaahu hadday soo laalaabato sida watiini wazaytun labada wow midda hore waa qasam midda dambe waa waawlcadafe ha ka dhigin qasam sababtu maxay tahay haddaad qasam ka dhigto waxaad u baahane laba jawaab ah, laba jawaab markaasuu ku yidhi macnahaas aan kuu sheegayo waxaan ka soo qaatoon ka soo faa'idaystay ibnu kitaabka xuruufta ku faa'iidada badan ee ah muqnulabiib can kutub اlcaari muqni hadduu ku yidhah naxwadoo joogo halkaas ee muqni muxtaaja isku aadi marka wowdu waa qasamkaas wowdu waa qasamkaas qaara ishkaalkeena waxay dhahdeen wanajm see xidig loogu dhaarana wlmursalaati dabaylaha see loogu dhaarana wasamaay see cir loogu dha waa makhluuqe makhluuq miyaa lagu dhaartaa taas jawaabteedu waxay tahay waana kitaabkuna ku dhigaahe cidda loo diidaya inay makhluuq ku dhaarato waa makhluuqa kale laba makhluuq inay isku dhaartaan xaquma lah laakiin khaaliqa isagu makhluuqa tuu rabu ku dhaarana hadduu rabo asaga khaaliqa isku dhaarana hadduu rabo makhluuq ku dhaarana marka cidda loo diida waa makhluuqa ilahay cidna wax ma diido ah, wuxuu asagu doonuu sameeya yafcalu maa yashaa laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun addoommada wax la weydiiya asaga lama weydiiyo waa taa taaduna iyadoona qasamay u sugnaatay sida badan lafdul ayay jirtaa waa arki doonaa isagaa keenaye isaga ayaa keenaye wrub ruba taqliil ayay faa'iideydaa tagfiirna waa faa'iideydaa labadaas macno labadaba si badanay u faa'iideydaa laakiin wuxuu faa'iideeyey waxaa waajibuu yidhi ficilka oo isimkaas ay jiraydo jumladeeda ku jira inuu maadi noqdo laakiin waa kolleyba xagga lafdiga maadi inuu noqdaa mar walba waajib ma aha bal macnaha xataa waajib ma aha maxaa yaele macnihii waxaa la arkay ruba aan maadi ahayn oo beytka uu ku keenaa kutusaa ya ruba qaa'ilatin hadan yaa lahfa ummi mucaawiya yaa ruba qaa'ilatin mid dhahayda badanaa qadan beriya dhehe waa mustaqbal sooma jeedid sida badanaa maadiya sida badan a maadiya ee mustaqbalaa la arkay yaa ruba yaa xarf middo soo maaha isimaa loo naadiya xarafna looma naadiyo ficilna looma naadiyo beytka maadnaan ujeedin ya ruba qaa'ilatin hadan ya lahfa um mucaawiya miyuusan ini dhigayn ya ya lahfa ummi mucaawiya yaa qowmi dheh hadde xaraf looma naadiye ficilna looma naadiye markaad aragto xarfu nido ku jira xaraf ama ficil isim usoo qadaro munaadaa yaa qowmi tolkayo ruba qaa'ilatin mid dhahayda badana qadan bariyaa lahfa ummi mucaawiya ummi mucaawiya shallaytadeeda ka iyadoo mustaqbala wey mase badna eh? Eh? taadi waa soo akrinay oo taadi waxaan idha qasamay faa'iideydaa lafduljalaalahyna u badan tahay waxyaalaha kale jirtana matniga inoogu imaanaysa saasaan uga soo gudubn intaasaan uga soo gudubn waa yahay rubana taqliil iyo tagtiir ay faa'iideydaa maadiyayna u badan tahay iyadoo tusayda mustaqbalna waa nagaas keennay waa mud iyo wa mundu labadoodaas mud iyo mundu labadoodu waxay jiraan zaman isim kale ma jeri karaan zamankaas hadduu maadi yahay macnahoodu wuxuu noqdaa ibtidaa'iya ibtidaa lgaaya zaman wax aan ahayn ma jaraan zamankaasu hadduu maadi yahay mud iyo mundu macnahoodu wuxuu noqdaa libtidaai alghaaya sida tusaale zaydkaas uu keenay limani diyaaru guryuhu yay u sugnaadeen biqunnati xijrin daarihii reer thamud waa xijru waa waadigii reer thamud deganaayeen meesha ugu sarrayda xaalo ay guryahaasu ku yaalliin aqwayna qad aqwayna xaalay maran yihiinoon hal qof deganayn mud xijajin sanad sanawaad laga soo bilaabo waa mud dahrin zaman laga soo bilaabo marka zaman maadiya markay jaraan macnahoodu waa bimacnaa min alibtidaa'iya wuxuu yidhi limani daaru daartu yay u sugnaatay daartu yay u sugnaatay limani diyaar guryuhu yay u sugnaadeen addiyaar ah, limani diyaaru limani diyaaru guryuhu yay u sugnaadeen biqunnati xijrin deegaankii reer hamuud meesha ugu sarayda xaalay ku sugan yihiin aqwayna qad akhwayna bimacnaa khalowna way xaalay marnaadeen oo wax ku nool aan la arag aqwayna bimacnaa khalowna wey xaalay marnaadeen oo ay dad ka marnaadeen oo hal qof uusan ku sugnayn mudxijajin sanawaad laga soo bilaabo wa mud dahrin zaman laga soo bilaabo waxaa lamida wuxuu yidhi kifa nabki min dikra xabiibin wa cirfaanin wa rabcin cafat aahaaruhu mundu asmaanin kifa istaaga waa imra'ulqays kifa istaaga nabki aan boyne min dikra xabiibin ku la jecel yahay la xasuusashadiisa daraaddeed aan la boyne iyo wa cirfaanin wa macrifati la garashadiisa wa rabcin guri la xasuusashadiis aan la boyne gurigaasoo cafad ay tirtirantay aahaaruhu raadiyaalkiisii mundu asmaanin waktiyaal laga soo bilaabo waktiyaal hore laga soo bilaabo marka waxay tusaydaa ibtidaa lgaaya qifa istaaga nabka aan boyne min dikraa xabiibin kula jecelya la xasuusashadiisa aan la boyne wa cirfaanin wa macrifati la garashadiisa aan la boyne wa rabcin guri aan la boyne gurigaasoo cafad ay tirtirtay ay tirtirantay aahaaru raadiyaalkiis xataa asaaskii waa baaba aasaaskiiyo xataa baaba'ay mundu asmaanin waqtiyaa laga soo bilaabo mud iyo mundu hadday jaraan zaman xaadir ana waxay noqdaan bimacnaa fi adarfiya bimacnaa fi adarfiya sida maa ra'aytu ninkii maarag mud laylatina habeenkana dhexdiisa waa mundu yawmina maalinkan dhexdiisana ma aanan arag ma aanan arag xuruufuljarkii afar iyo tobankaasu noo sheegay waxaad ku dartaa xaasha cadda khala saddexdaas oo baabul istitnaan ku soo qaadanay ku dar afar iyo toban saddex lagu daray toban iyo toddoba miya lacalla ku dar sharaxa waa kan kugu keenay faqultu udcu ukra warfaci sawta haaniya lacalla abilmiqwaari minka beydkaasuu kuugu keenay faqultu waxaan idhi udcu u yeer ukraa mar kale faqultu waxaan idhi udcu u yeer ukhraa mar kale warfaci sawta codkana kor u qaad aaniyan mar labaad lacalla abilmiqwaari abilmiqwaar wuxuu mudan yahay qariibun inuu dhow yahay minka adiga fiiri lacalla ayaa xaraf jaar ah abiidaasay jare lacalla abilmiqwaari abidaas ayay jarayda sidaas ayay u deliishadeen maxaa yeelay haddii ay nasbisan tahay maxaa la dhihi lahaa asmaa اkamsama adaa la dhihi lahaa marka way jirta so uma jeedin faqultu waxaan idhi udcu u yeer ukra mar kale warfaci sawta codka kor u qaad aaniyan mar labaad lacala abilmiqwa abilmiqwaar wuxuu mudan yahay qariibun mid dhow inuu yahay minka adiga kuu dhow meelna ku tacalluq maaha waa xarfu jer shabiih bizaa'id sidii khalaa caddaa xaashaa meeqaan haynaa siddeed iyo toban miya lowlaa alimtinaac yaa ku dar damiir mutasila hadduu ka daba maro damiir mutasila damiir munfasila hadduu ka daba maro waa siday u badan tahay waana mubtada waxaa ka dambeeya laakiin damiir mutasila hadduu ka daba maro ayadaa jirtay lowlaa ya iyo lowlaahu iyo lowlaaka meeshaad ku aragto waxaa leedahay ayadaa xaraf jaar ayada ayaa xaraf jaar lowlaa aniga haddaysan jiri lahayn aha lowlaaka adiga hadduu adan jiri lahayn lowlaahu zayd hadduusan jiri lahayn wey marka ku dar meeqaan haynaa toban iyo sagaal mataa ku dar luqada reer huday lacalla ree waxay ahayd reer cuqayl lacalla waxa wax ku jira qabiilo carabta ka mida ah reer cuqayl la yidhaah ee maahan carabtoo dhan reer hudaylna waxay wax ku jiraan mata macnaheedoona bimacnaa min ayuu noqdaa waxaad tidha akhrajahaa waa uu soo bixiyey shaygii akhrajahaa waa uu soo bixiyey min kamihi mataa kamihi min kamihi wey mataa kamihi kamka waa halkaas halkaas khamiiska oo gacantu ka soo baxdo ah, halkaan magaceed magac male soomaali si la yeelo <laughs> kamka waa halkaas akrajahaa wuxuu ka soo bixiyey min kami kamkiisuu ka soo bixiyey mataa kamihi macnaheedu waa min kami mataa kami fiiri way jirtay haye noogu dar marka mataa noogu dar oo reer hudayl ay wax ku jiraan labaatan maan haynaa midaa naga dhiman kiina waa key atacliiliyaa ayadu wax kalena ma jeri karto ma istifhaamiyaa kaliyahay jirtaa ma istifhaamiyaa ayay jirtaa waxaad leedahay ji'tu amsi shalayaan imid markaasaa eh, waxaa lagu leeyahay kayma oo maxaad u timid macnaha lima kayma xaraf sidiisa haddii xaraf jaar la geliyo maada istifhaamiyada alifta waa laga jaraa cama yatasaa'aluuna fiiri marka maa istifhaamiyaa kay geli kay ma ay noqone ha u sagto geli in lagu joogsadaa la rabaa in alifki soo laabtana lama rabe kaym shayga aad u timid muxuu yahay kaym marka xuruufuljar koob iyo labaatankaas weeye koob iyo labaatanka waxa weeye afar iyo tobankii oo uu noogu soo sheegay matniga waxaa lagu daray khalaa cadaa xashaa saddexdaas oo marna afcaal noqda marna xuruufuljar noqdo toban iyo toddobay noqdeen waxaa lagu daro toban iyo sideed looga dhigay lacala oo reer cuqayl luqadooda wax ku jirta toban iyo waxay noo noqdeen iyo sagaal maya toban iyo sideed dheh waxaa lagu daray lowla imtinaaciya hal mar waa goorma damiir mutasila hadduu ka daba maro toban iyo sagaalay noo noqdeen waxaa lagu daray mataa luqada reer hudayl oo macnaheedu min ibtidaa'iya u yahay waxay noo noqotay labaatan waxaa lagu daray key tacliiliya oo ma istifhaamiya keliya jirta labaatan iyo ko faa'iido kale waxay tahay xuruufta saddexa loo qaybiyaa xuruufta saddex ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo xagga macnahooda iyo tacalluqooda waxaa la yidhaahdaa xarfu jar asli ah xarfu jar zaa'ida xarfujar shabiih bizaaida saddexdaasa loo qaybiya marka laga hadla macnaha xarfujar asliya waxaa la idhaha huwa ladii lahu macnan huwa aladii lahu macnan machuudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih waa midka macno loo yaqaan oo macnida haddaan usoo sheegayni mid iska leh mutacalaqna u baahan huwa aladii lahu macnan machuudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih iyo xarفujar zaaئda waxaa la ydhaha huw اladي laysa lahu maعnى maعhuud lahu walaa yaxtaaج ilىa mutacalq ytacalq bih macno loo og yahayna ma leh mutacalqna uma baahna waxaa sadex ku ah xarفujar shabiه bzaaئda waxa la dhah huw اladي lahu maعnى maعhuud lah macno loo yaqaanu ley sida ruba taqliil ama takفir walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqi yatacalaq bih laakiin meelna kuma tacalaqo uma baahno marka xuruufta shabiih bizaa'id waxaa ka mid a khalaa cadaa xaashaa saddexdaas waxaa ka mid a lacalla waxaa ka mid a lowlaa ayaa ka mid a mataada culummada gobol ku dare intaas marka la yidhaha laakiin xarfu la yidhaha waa iska zaa'id weligiis ma jiro ee xarafa ah marna wuxuu noqonaa xarfu jar asliya oo macnuu yeelaa mutacalaqna waa u baahana marna zaa'iduu noqona hadda meeqa xarafan saas ku soo sheegay waa badayin oo kaaftu ka mid ahed oo ba'du ka mid ahed fiiri ma jiro xarfu jar weligiis iska zaa'ida oo lagu leeya macnana male mutacalaqna uma bahan ma jiro xarfu jar weligiis iska asliya oo lagu leeya maya zaa'id noqon maana maya laakiin xarfu jar shabiihu bizaad waa xuruuf gaara abcatu fa sabcatu toddobada toddobada alulaa ee horayda tajuru way jirtaa addaahira isimka daahirka iyo walmudmara hadda wuxuu galay xuruuftii afar iyo tobanka aheed toddobadii ugu horreyday xuruuftii afar iyo tobankae toddobadii ugu horreyday waa min ilaa can calaa fii walba walla waa toddobadaas wallahna lagu joojina walaam algu joojina waa toddobadaas fa sabcatu toddobada alula ee horaydaa tajuru way jaree addaahira isimka daahirkaa iyo walmudmara tusaale naxwo minka adiga iyo wa min nuuxi nabi nuux hadda minti marka hore maxay jirtay damiir minka kaaftaasay jirtay markii dambena waxay jirtay isim daahiro ilallaahi alla intii ka ayaa marjicukum noqodkiinu ahaaday marka hore ilaadu waxay jirtay horta allahidaas waa ism daahira ayadoo damiir jarayda marka ilayhi alla intii kaah ayaa marjicukum noqodkiinu ahaaday jamiican dhammaan xalatiin haddana ilaadii damiirkaasay jirtay ilayhi damiiray jirtay marka ism daahirana waa jirtay ilallah damiirna waa jirtay ilayhi anti la latarkabuna waad koraydaanoo koraydaanoo koraydaan dabaqan xaalo can dabaqin bacda dabaqin waa can oo macnaheed bimacnaa bacdaya bacda dabaqin canti oo isim daahiray jirtaa laga rabo ayadoo jirtay isim mudmara radia allaahu alla raadiyun ka noqday canhum dadkaas la soo sheegay wa raduu canhu ayaguna raadiyay alla ka noqdeen cantii damiray jirtay canhum canhu calaadii wa calayhaa nimcolayda korkeeda geela ariga lo'da iyo wa calalfulki doomaha dushoodaa tuxmaluna laydinku qaadaa calaadii marka hore damiiray jirtay calayhaa haadaasay jirtay haddana isim daahiray jirtay calalfulki fiidii wa fil ardi dhulka aayaatun calaamada ilaahay awooddiisa ku tusaa ku sugan fi lardi fiidii waxay jirtay ism daahira alardi ayadoo jarayda damiirna waa kan wa fiiha jannada waxaa ku sugan maa tashtahiihi lanfusu nafafyaalku waxay jeclaadaan marka fiiri fiidii marka hore waxay jirtay ism daahira alardi markii dambena waxay jirtay damiir fiihaa aamanuu aamanuu bilaahi ilaahay rumeeyey way waa ficil maadi ah marka bilaahi ba'daasoo isim daahira jirtay mihaalka u soo qaato aamanuu bihina wuxuu usoo qaatay damiir jirtay lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa shay fi samawaad ciharyaalka ku sugan lilaahi laamtu waa xaraf jaar isim daahir ay jirtay haddana lahu alle waxaa u sugnaaday waa laamtii oo jirtay damiir lahu alle waxaa u sugnaaday maa shay fi samaawaat ciharyaalka ku sugan wa sabcatu toddobada xaraf halkaas wuxuu ku dhameeyey toddobadii xaraf oo isim daahira iyo mudmar intaba jari jiray wallaahu subxaana wa tacala aclam sal allah ala nabiyina